بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مؤلف محولي رحمة الله تعالى عليه العام عامكي أيو هل كان كغهل ليا آه عامك إيا خاصك waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan fannigan madaxtiisa weliba ku tacaluqa dalaalaat alfaad alfaadda macaanida ay tusinayso waana mabxad muhiim ah oo axkaam badan fuqahadu ay ku saleeyaan marar badan ay ugu laabtaan saa darteed in la fahmo waa shay muhiim ah wuxuu idhi mualifku waama alcaamu caamkii fa huwa asagu maa shay weeye camma koobay shay-ayni laba shay fasaacidani wax ka sii badan min qowlika hadalkaaga ayuu ka yimid aad dhahayso waxaan ku koobay zaydan zayd wa camran iyo camr bilcaaai siismadii ayaan ku koobay oon ku camimay oo gaadhsiiyey acamamtu waan gaadhsiiyey jamiica annaasi dadkii oo idil bilcaaai siisma ayaan ku gaadhsiiye oon ku camimay wa alfaaduhu alfaadiisuna arbacatun afar weeye alsmu ismkii alwaaxidu ee mufradka ahaa ee keliga ahaa almucaraf ee lagu tacriifiyey bilalifi alifti iyo walaami laamti wasmu ljamci iyo isimkii jamca jamcii almucarafu ee lagu tacriifiyey bilaamin laam lagu tacriifiyey aliftiga laamti lagu tacriifiyey walasmaau iyo asmaadii almubhamatu ee la qariyey ee mubhamka ahayd ka man man weeye fii man yacqilu qofkii wax garanayey ama ciddii caqliga lahayd loo isticmaalayey waa maa iyo maa oo fii ma laa yacqilu wixii aan caqli lahayn hayr alcaqlki loo isticmaalayey wa ayun iyo ayun oo filjamiici dhammaan loo isticmaalayo caaqilkii iyo hayra caaqilkiiba waxaan caqli lahaynba wa ayna iyo ayna oo filmakaani makaankii loo isticmaalayey wa mata e, mata oo fi zamani zamankii loo isticmaalayey wa ma ma oo filistifhaami e, su-aashii loo isticmaalayey iyo waljazaa'i iyo e, shardigii iyo jazaagii abaalintii iyo hayrihi wax labadaa midna aan ahayn loo isticmaaliya maha walaa iyo laa oo fi nakiraati nakirooyinkii loo isticmaaliyey ka qowlika sida inaad dhahdo oo kale weeye laa rajula wax nin oo ku sugan ma jiro fi daari daarta dhexdeeda waayahay wlcumuumu cumuumkii min sifaati nui nuiga macnaha nui waxa loga jeeda lafdiga sifaadkiisa ayuu ka mid yahay cumuumku walaa tajuusu ma bannaano dacwa alcumuumi cumuum in la sheegto fii hayrihi nudqiga ama lafdiga hayrkii in lagu sheegto oo min alficli ficil ah iyo wamaa yejrii majraahu wixii la halmaaba oo waxa weeye dareera yani yani makaano dareerkiisa ayaan asaga la mid ah wixii ficilkii la mid ah ee laguma sheegan karo cumuum waaya mualifku markuu caam ka hadlayay wuxuu kaga bilaabay tacriifkii caamka ah wuxuu hi maa camma shayayni fasaacidan waa wixii eh, ay soo hosgelayaan laba waxyaabood iyo wixii ka sii badan wixii soo hosgelayaan ama koobaya laba shay iyo wixii ka sii badan ayaa caam la yidhaahdaa waaya oo isla markaa hal mar ay soo hosgelayaan ashyaadaas waaya marka markii lagu yidhi eh, maa camma shayayni eh, waxaa kaa baxay wixii hal hay uun uu soo hosgelayay sida maalan oo kale haddaan dhahna zayd ama muxamed waa calam zaydkaasi waa hal qof marka caam maahe eh, waa khaas waay eh, sidoo kale haddaan dhahno rajul jaaa rajulu nin baa shay ma tusinaya hal buu hal nin inkastoo ninkaasi uu nakre yahay oo ayi nin oo adduunka jooga ku dhacayo eh, laakiin haddana waa weyaan hal unbuu mufrad ah ayuu muujsanaya oo marka laba shay ma soo eh, ma camimayo fasaaciddan markuu yidhina waxa weeye qaydkaasianii buu bixinaya haddii aan dhahno maalan jaa rajulaani laba nin baa yimid rajulaani waa labo de markaasi eh, ma soo hosgelayo yani laba shay iyo wixii ka sii badan ayaa loo baahan yahay wax ka sii badan laba shay isla markaas waa inuu xasri uusan lahayn waxaas yani waa inaan yani wax tiro mucayan oo go-an waa inuusan ahayn hadduu tiro go-an uu yahay ayadna saasoo kale umuum ma faaideynaya maalan oo kale acdaad oo kale eh, tirada haddaan dhahno toban ama boqol ama kun caam lama dhaho waxaas ila waa wax kooban oo xadida weeyaan oo xasri ku jiro hadduu wixii xasri ku jiro waxa weeye cumuum ma faa'idaynayo caam ma noqonayo eh, haddaan dhahno maalan jaaa miatu boqol baa yimid miatu rajulin boqol nin baa timid mia waxawe waa cadad kooban oo xasrisan oo la garanayo marka caam ma faa'iideynayee waxa weeye asmaa alacdaad cumuum ma faa'iideynayaan waaya haddaba qaydkaas bilaa xasrinna waan ku daraynaa si uu maarata tacriif u dhammaystirmo maalan oo kale haddaan dhahno tusaale haddaan usoo qaadano kolley dee alfaadda cumuumka inoo imaan doontaa oo amtile badan buu mualif ka bixinayaaye qowlka ilahi wuri innama almu'minuuna ikhwa muminiintu waa walaalo almuminuun lafdigaas waa jamac wuxuu tusinayaa laba wax ka badan bilaa xasrin aan koobnayn ayuu dafcatan waxda hal mar soo hosgelayaan marka lafdigaas waa min alfaad alcumuum oo muminiintao dhan ay soo hosgelayaan lab iyo dhadig waxay yihiin waaya wuxuu yidhi mualifku min qawlika qowlkaaga ayuu ka imanayaa caamkii aad dhahdo camamtu zaydan wacamran bilcataa zayd iyo camarba waxaan ku camimay oon gaadhsiiyey cadaa hadyadii ama wixii aan bixinay ayaan gaadhsiiyey wacamamtu jamiica annaasi bilacdaa dadko dhanna waxaan gaadhsiiyey deeqdii haddaba lafdigaas camamtu ayuu caam ka yimid buu ku leeyahayoo laga keenay kan waa waa ishtiqaaqii luqawiga ah lafdiga caamka waxaa laga soo ishtiqaaqay halkaas camamtu zaydan wa camran bilcadaa markaad dhahdo waxa weyaan waan gaadhsiiye weyaan zayd iyo camarba cadaagii baan gaadhsiiyey dadko dhanna cadaagii ayaan gaadhsiiye deeqdii halkaasu ka yimid marka caamku waa xuumkaas gaadhaya dad fara badan oo camimay ayaa caam la yidhahdaa khaaskuna lid buu ka yahayo waxa weeye qof mucayan ah ayuu khaas ku yahay waaya siiqo kala duwan buu leeyahay siiqdaas way fara badan yihiin lakiin mualif afar buu ka soo qaatay wixii intaa ka baxsan insha alla afarta ka dheeraadahana kutubta ka faahfaahsan kitaabkan ee qaadan doono insha allahu tacaala ayay noogu imaan doonaan lakiin afartaa mualifku uu sheegay ayuun baan caddaynayna oon sharxaynaa siiqada koobaad ee cumuumka faa'idaynaysa waxaa weeye alsm اlwaaxid almucarafu biاlalif wاllaam isimka mufradka ah ee alif iyo laam lagu tacriifiyo waa isim mar koobaad isla markaana waa mufrad muanana ma aha jamacna ma aha waa mufrad isla markaa waxaa la socota ali iyo laam baa gashay alifta iyo laamtana waxay u gashay litacriif nakiradii bay ka saaraysaa oo mucaraf ka dhigaysaa tusaalhiisi waa maxay qowlka ilahi uu yidhi in wاlcasri ina اlinsaana lafii khusrin ilahi wuxuu yidhi bini aadamku khasaaru ku sugan yahay alinsaan waa mufrad mufrad weyaan laakiin maxaa galay isimkaas waxaa galay alif iyo laam alifta iyo laamkan waxay u galeen tacriif oo asal yani marku nakariya waxa waya insaan alif iyo laam baa lagu daro waxay noqotay alinsaan haddaba mucarafkaas isimka mufradka ah ee aliftiiyo laamtu ay gashay wuxuu faa'iideynayaa tacriifna ay u gashay cumuum buu faa'iideynayaa aliftiiyo laamtaasna waxay faa'ideynayaan istiqraaq istiqraaq aljinsi jinsiga bini aadamka ayay dhammaantood waxa weeye camimayaan oo imaanshaynayaan marka in looga jeedo bini aadamka o dhan maxaa daliil u ah aayaddan oo ina alinsaana lafii khusr insaanka bini adamka o dhan looga jeedo istinaa ba lagu sameeyey ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat mar haddii istinaa uu jiran waxaad garanaysaa inuu he inuu umuum uu jiro alistinaau macyaar اlcumuum istinaaga waxa la dhaha waa halbeega cumuumka yani haddii waxaan wax laga soo reebi karo tii wax la sheego wixii haddana istinaa lagu samayn karo wax laga so reebi karo waxay tusinaysa waxaas inuu caam uu yahay ayay tusinaysa waaya kaas haddaba waa siiqadii koobaad ee siiqadii cumuumka ka mid ahaa isimkii mufradka ahaa ee lagu tacriifiyey alif iyo laam ka labaad waxaa weeye isimka jamaca waa isim haddana jamaca oo lagu tacriifiyey alif iyo laam asna malifku wuxuu yidhi bilaam buu yidhi lakin wuxuu uga jeedaa aliftii laamtii buu uga jeedaa waaya haddaba isimka jamaca ah ee alif iyo laam ay gashay asna wuxuu faa'idaynaya cumuum ama ha ahaado jamcu mudakar saalim ama ha ahaado ismu jamci ha ahaado noocu doono ee jamc ha ahaado mithaalkiis waxaa weeye qowlka ilaahay uu yidhi qad aflaxa almu'minuun muminiintu way liibaaneen mu'minuun waa jamc waxaa gashay alif iyo laam marka wuxuu faa'idaynaya cumuum jamcu tagsiir buu noqon karaa waida balaga alaطfaalu minkum اlxulum alaطfaal marka la yidhi waa jamcu tagsiir jamcu طiflin weeyaan aliilaan baa gashay wuxuu faa'idanaya cumuum sidoo kale haddaan dhahno alrijaalu qowlka ilahi wuhi alrijaalu qawaamuuna cala الnisa annisaa waxa weeye waa jamac aliilaan baana gashay isla markaa ma aha jamcu dakru saalimna ma aha jamcu tagsiirna ma aha ee waxa weeye waa jamac aan mufrad lahayn oo yani mufrad ma leh nisa waxaa la ismu jamci baa ismuljamci ayaa la dhahaa waayahay dhammaan noocyada kala duwan ee jamca waxay faa'idaynayaan haddii alif ilaam ay gasho cumuum bay faa'idaynayaan kaasina waa siiqadii labaad siiqada saddexaadi waxaa weeye alasmaa almubhama asmaadii mubhamka ahayd mubham waxaa looga jeedaa saddex nooc oo asmaadii ka mid ah oo asmaa shari asmaa listifhaami asmaa lmawsuula intaaba waxa weyaan waxa weyaan waa asmaa mubham ah yani ismu shardigii iyo ismu istifhaamkii ism mawsuulkii intaba asma mubhama la yidhaahdaa waxaa mubham lagu magacaabay maxaa yeelay ibhaam baa ku jiro oo wax mucayan ah loogama jeedo oo yani ma tusinayaan qof mucayan ah mael haddaan dhahno kale man yajtahid yanjax qofkii dadaala wuu najaxaya dee mantaas qof mucayana ma tusinayaan ama dad mucayana ma tusinayaan marka ibhaam baa ku jira ibhaamku wxu waa qarin yani waxna waa ismubhamahoo uusan xadidnayn yani qofka lagu tilmaamayo ama lagu sheegayo kuwa kalena waa un la mid ism mawsuulka sidoo kale sila u baahan yahay yani siladaasa caddaynaysa waaya asmaada mubhamka ayaguna cumuum bay faa'idaynayaan asmaa shardi asmaa istifhaamiya asmaa mawsuula ism <clears throat> hardiga ama asmaa shardiga waxaa ka mid ah man oo kale sida qowlka ilahi uu hi man yacmal suu'an yujza bihi qofkii xumaan sameeya waa laga abaalinaya man waa lafdi ism mubhama weeye waxa weeye waana shardi buu faa'idaynaya cumuumna wuu faa'idaynaya cid alla ciddii xumaan samaysay ilahi yidhi waa laga abaalinaya mantaas marka cumuum ayay faa'idaynaysaa ismu istifhaamkii sidaasoo kale asna cumuum ayuu faa'iidaynayaa mualifku dibbuu ka tilmaami doonaa iyadoo faahfaahsan wuxuu yidhi mualifku maadii baa ka mid ah min alfaad alcumuum maadaas waxaa loo isticmaalaa hayr alcaaqil manna waxaa loo isticmaalaa caaqil man inta badan waxaa loo isticmaalaa caaqil walilaahi yasjudu man fi الsamaawaati waman fi اlard ilaahay waxaa u sujuudaya dhammaan cidda ku sugan samaawaadkii arrada waxa weeyaan malaa'igtii iyo insigii iyo jinkii ba soo gelaya waa dhammaan waa cuqalo wey hayr caaqil baa laga yaaba mar qaarkood man in loo isticmaalo wallahu khalaqa kula daabati min maain faminhum man yamshi calى baطnih waminhum man yamshi calى rijlayn waminhum man yamshi calى arbac de wixii afarta lugood ku soconayay iyo wixii caloosha ku soconayay waxaas yani waxa weya xayawaanaadkii weeyaan waana hayr caaqil haddana ilahi wuxuu ka cabiray minhum man yamshi man buu ka cabiray waaya maana waxaa loo isticmaalo asal ah lighayr alcaaqil sida qowlka ilahi uu yidhi ma tafcalu min khayri yaclamhu اllah wixii aad samaysaan oo khayr ilahi wuu ogaanaya maadaas haddaba waxa weeyaan wixii la samaynay wey waa hayr caaqil waa wax aan caaqil ahayn cumuumna way faidaynaysa wax alla waxaad samaysaan weyaan waana hariyo hardi bay faidaynaysaa sidoo kale qowlka ilahi wuhi wma cinda allahi khayru abqa yani waa mawsuulo yani ay bimacna aladi weyaan bimacna aladi cinda allahi khayrun Eh, maada ajabtum mursaliin waa istifhaam maadaas waxay faa'iidaysaa istifhaamo maada ajabtum maxaad ugu jawaabteen almursaliin yani biayi shay sheegay baad ugu jawaabteen gheer caqil bay ku dhacaysa waa istifhaam cumuum bay faa'iidaynaysaa ayu waxaa loo isticmaalaa iyada dhammaan caaqilkii iyo gheer caaqilkii labadaba way tusinaysaa way faa'iidaynaysaa ayu mitaalkeedu waxaa weeye markii ay eh, caaqilkii ay tusinayso أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا marka أي الحزبين أydaas waxaa looga jeedaa caaqil oo labadii jamaaco labadii kooxood ama labadii qolo waa أy أy hadda waa loo isticmaal caaqil baa loo isticmaalay hayr caaqilna waa loo isticmaali karaa oo sida qowlka ilahi uu yidhi أyma الأجلayni qaضaytu falaa cudwaana calay nabi muuse markuu u jawaabayay ninkii karaystay ayaa wuxuu idhi labadii muddo midkan gudaba wax xadguduba dushayda ma ahaanin oo waxaa weeye xilku iga dhacaya ayama alajali haddaba ajalshi ayuu u dhacaya yaa labadii muddo siddeeddii sana iyo tobankii sanaba waayahay marka ayadaas waxay ku dhacaysaa kheyra caaqil ayay ku dhacaysaa marka ayu waxaa loo isticmaalaa fi ljamic marku leey mualifka wuxuu ka wadaa caaqil iyo hayr caaqil ayaa loo isticmaalaa waxayna noqon kartaa shardiyay noqon kartaa sida ayaddan haddaan soo tilmaamaynay istifhaamiyay noqon kartaa sida linaclama ayu lxisbayni waxay noqon kartaa mawsuulo uma lananزicana min kuli شhiicaة ayuhm ashadu calى الraحman atiya ayna waa asmaada istifhaamkii ka mid tahay aynadaas iyo mata ayna waxa weyaan yani waa ism istifhaam oo makaan laiska weydiinayo yani meeshee ama halkee wey mataana waa goorma marka ayna waxay cumuum ku faa'idaysaa makaankii ayna halkee umuum makaan bay faa'idaynaysaa mataana waxay faa'idaynaysaa cumuum fi zamaan xagga zamanka iyo cumuum ka faa'idaynaysaa mithaalkeedu waxaa weeye eh, aynadii makaanka waxaa weeye mithaalkeedu fa ayna tadhabuun halkeed aadaysa ama aynama takunu yudrikum اlmowt aynamada halkan waxaa looga jeeda lakin shardiyo ayna waxay noqotaa marka qaarkood shardiya noqotaa aynama takunu meel alla meeshaad joogtaan yudrikum اlmowtu geeridu way idinku haleelaysaa waaya haddaba waxay faa'idaynaysaa cumuum ayay faa'idaynaysaa mataana waa istifhaamiyay noqotaa mataa nasrullah mataa nasrullah yani goormaa nasriga ilaahay imaanaya waaya ma waxay faa'idaysaa istifhaam oo waxay noqonaysaa istifhaamiyo waxay kaloo noqon kartaa jazaa'iyo macnaa shardiya noqon kartaa markuu mualifku leeyahay waljazaa uga jeedaa shardiyadii uga jeedaa maada marna istifhaamiya noqotaa marna shardiya noqota marka istifhaamiya noqota mitaalkeeda waxaa weeye maada ajabtum almursaliin mursaliinta maxaad ugu jawaabteen horaa u soo sheegnay markay hardiya noqonaysana miaalkeedu waxaa weeye wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu اllah wixii khayrood samaysaan ilaahay wuu ogaanaya waaya waa hardiyo oo wax alla wixii aad samaysaan ilaahay waa kii ogo yani labadaas hayrkood way noqon karta markuu mualifku leeyahay waayrihi istifhaam iyo jaza hayrkiina way faa'idaysaa oo waxay noqon kartaa mawsuulay noqon kartaa maalan mawsuula ayay noqon kartaa wamaa cind allahi khayrun lilabraar yani alladii cind allah wax ila agtiisa yaalla ayaa u wanaagsan dadka abraarta ah siiqada u dambaysa ee siiqada cumuumka waxa weeye laa hadday nakiro ay gasho oo kolu mualifku leeyahay laa fi nakiraat hadday nakirooyinka ay gasho oy macrifo aysan gelin laadii waxay faa'iidaynaysaa cumuum laadan waxaa looga jeedaa laadii naafiyada ahayd ayaa looga jeedaa laada naahiyadana saas oo kale iyadna hadday nakiro ay gasho iyadna waxay faa'iidaynaysaa uun cumuum waaya laada naafiyada ah markii ay nakara gasho miaalkeedu waxaa weeye falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj yani wax rafath ah oo waxaa weeye fisqi iyo muran iyo jimaac intaba xajka kuma bannaano haddaba waxa weya laada waa naafiyo waxay gasheen nakiro oo ah usuuqii laada kalena waxay gashay fusuuqii oo nakira ah laada kalena waxay gashay jidaalkii oo nakiraah intaaba cumuum bay faidanaysaa macnaha yani wax fisqi ah noocu doonaba ha ahaado wax muran ah noocu doonaba ha ahaado wax rafada ah, noocu doonaba ha ahaado ilahay wuu nahayay marka waxay faa'idanaysaa cumuum bay faa'idanaysaa waa tanay qaacidada usuuliga ee caanka ah ee culimmadu aad u adeegsadaan ee halkan ay kala soo baxeen oo ah annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiid اlcumuum nakirada haddii siyaaqa nafyiga ay ku jirto umuum bay faa'idaysaa waa qaacido aad loo adeegsado culammadu hadiyo jeer ay soo deliishadaan annakiratu fi siyaaqi اnafyi tufiidu alcumuum waaya sidoo kale yani haddii nakiradaasi ay ku jirto fii siyaaqi nahyi oo laadaas ay naahiye tahayna waa u la mid falaa tadcuu maca allahi axada ilahay maciise cidna ha la baryina oo ha la caabudina ha u shargeen ilahi subxana wa tacala eg axadan waa nakiro waxaa ka horraysa laa oo naahiye ah markaa waxay faa'idaynaysaa cumuum yani axadan yani qofkaasi cidduu doonaba hado axad alfaaddaas haddaba waxa weyaan alfaaddii cumuumka faa'iidaynaysa halkanuu mu'alifku leeyahay walcumuumu min sifaati nudqi wuxuu uga jeedaa cumuumku waxaa laga qaadanaya alfaadda laga qaadanaya min sifaati nudq yani sifaadka lafdiga laga qaadanaya waya nudq waxa loga jeeda halkan lafdiga yani alfaada cumuumka laga qaataaye afcaasha lagama qaato intaas hore mualifka in ugu taqriiriyo marka asagoo taa sii wuxuu ku leeyahay walaa tajuusu ma bannaano dacwa in lagu sheegto fii hayrihi wax aan ahayn ama lafdigii aan ahayn oo min alficil ficilkii ah ficilka laguma sheegan karo cumuum iyo wamaa yejri majraa iyo wixii ficilkii la ah ma yejri majraa wixii ficilka la halmaado oo eh, ficilkii la mid ah waxa weeye qadaaya alacyan saa tilmaami doono haddaba horta marka hore aan fahanna eh cumuumka waxaan soo tilmaanay in laga qaato alfaad iyo siiqooyin dhammaantood siiqooyinkaas waa alfaad waa nudqi waa wax lagu hadlayo laakiin afcaasha ee lagama qaato cumuum saasuu mualif kuu tilmaamaya maalan oo kale haddaan tusaale usoo qaadano bilaal radi allahu tacala wuxuu inoo tilmaamay nabigu inuu ku tukaday sal اllahu alayh wasalam kacbada dhexdeeda sallaa rasuul lah sal slam fi lkacbati nabigu kacbada ku dhex tukaday buuri kacbada ku tukaday haddaba kacbada nabiga alay slam salaadda uu ku tukaday waa ficil ficil buu inoo tilmaamaya arrinkaasi qowl ma aha waa ficil nabigu sal alay slam salaadaasi ma dhihi karaa waxa weeye farad iyo sunnaba weeyaan oon salaada meesha ku tukaday farad weeyaan waana sunno oo cumuum baan ka faa'idaysta salla maadaama uu yidhi wuu tukaday nabig alayi asalaam ousan noo sheegin uu tukaday farad ahayd inay sunno ahayd waxaan ku xambaarana farad iyo sunno inuu ku tukaday maya taasi waa khalad maxaa yeelay waa ficil oo ficilkan waa un hal shay hal shay weyaan ama waa farad ama waa sunno laakiin labada ma wada noqon karo mustaiil inuu arda nodo haygiis sunada u nodo ila hal ficil baan noo sheegay marka ard weyaan ama waa sunn laakiin umum lagama faaidaysanayo maa ma kulmi karaan de sidoo kale markuu mualifku leeyahay wamaa yajri majraah yani wixii yani ficilka la halmaama oo yani la mid ah na waa saasoo kale oo waxa weeye asnaam ma faa'iidaynayo cumuum oo waxa weye qadaaya alacyaan qadaaya alacyaan marka lagu leeyahay ama qadiyatu cayn markaad maqasho waxaa looga jeedaa qadiyad qof mucayan ah ku timid xugum qof mucayan ah ku dhacay wey ama dad gaar ah uu ku dhacay oo qadiyadan ay ku timid kadibna la soo wariyey qadiyadaas ayuu nabig alay slam xukumay ama saasuu qofka u xukumay nabig alay slam uu xasuusanay tusaaleheed waxa weye maalan qowlkii raawi uu yidhi qaضىa rasuulu اllahi salى اllah alayh wasalam bishufcati liljaar nabiga alayh salaam wuxuu u xukumay shufcadii jaarka ayuu u xukumay jaarku waa dariska shufcuu nabigu u xukumay waaya xadiidkaasi dabcan waa xadiid saxiixa marka culimmadu waxay isweydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam qof mucayanuu u xukumay oo shaki ma leh oo muusan dhihin jaar oo dhan muusan dhihine qof mucayanah ayaa arrintan oola yimid markaasuu nabig alay slmshufacadii xukumay balbadu waxay dhaheen jaar oo dhan ma camimayo laa yacumu jaar sababtoo ah waxaa suuragal ah inuu gaar ku yahay jaarkaas loo xukumay oo khusuusiye ay jirto keentay in jaarka loo xukumo maalan maraafiq ay wadaagayaan wax noocaasa laakiin jaar oo dhan shufca ma yeelanaya xataa haddaysan waxba idinka dhexaynin oo laba guri oo isku xiguna oo haba yaraatee wax maraafiqa iyo waxba idinka dhexaynin xaq muu yeelanaya inuu shufca ku qaato gurigaaga haddaad iibiso maya dhihin culimmadu waa waa adiya cayn laa cumuuma laha waxay dhahaan usuuliyiintu qadaaya alacyaani laa cumuuma laha yani qadaaya alacyaan cumuum ma faa'iidayso yani qofka ku soo aroortay yani lagu koobaya oo xukunkaasi ku dhacaya waaya waa yahay laakiin markuu mualifku leeyahay walaa tajuuzu dacwa alcumuumi fi hayrihi min alficli wamaa yajri majraha macnaha yani cumuumkii loguma sheegan karo waxaan lafdigi ahayn oo ficilkii iyo wixii la halmaado ah waxaa looga jeedaa ficilka mubatka la soco ficilka waxa weeyaan la sugay sida xadidka haddaan tilmaamayno oo kale salla rasul lah sl slam fii alkacbati nabiga kacbadu ku dhex tukaday iyo qadiyaddii kalean tilmaamaynay qadaa rasul lah sl slam bishufcati waa wax mubatoo la sugay maxaa kaa baxaya wixii nafyi ku dhacay wixii nafyi uu soo galay hadduu nafyi soo galo markaa cumuum buu faa'idaynaya ficilkii maala lam taqdiruu calayha ukhraa mid kale oo lam taqdiruu calayha iyadan awoodin lam taqdiruu waxa weye ficil ba halkan lagu nafiyey lam taqdiruu calayha maydan awoodin oo awood waad u weydeen haddaba nafyigan ficil kale nafiyey wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa oo yani anwaacu lqudra oo faa'iideynaya waaya tusaale yaroo kaa ka fudud haddaan idiin soo qaado haddii aan dhahno eh, maalan eh, lam yusalli fulaanu fi lmasjid hebel masaajidka kuma tukanin waxaan nafiinay salaaddaa masjidka ku tukanaya salaadda waxay camimaysaa tii faradka ahayd iyo tii sunnahayd iyo xataa salaatu janaaso ay salaad oo dhan baa soo isgelaysa soo maha wax kastoo salaad lagu magacaabo ama arad ha aato ama sunna ha aato ama ataa salaatujanaasa ha noqoto yani cumuum bay faa'idaynaysaa oo salaad oy dhanba kuma tukanin hebel maanta masjid kuma tukanin lam yusalli fi lmasjid marka ficilka markii nafyi la geliyo cumuum faa'ideeya laakiin haddii uu mubat yahay oo ibaat uu yahay oo nafyi uusan gelin cumuum ma faa'iideeyo waa qadiyatu cayn oo markaa waxaa lagu tilmaamaya uun ficilka markaa dhacay ee markaa cumuum ma faa'ideynaya wallahu tacala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed